بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا صدحات وحن كبلابنا هلك الحكم مقدمة دحذيذة والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء تخييرا أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان وأن الشكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ إلى المكره فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة وعرفت حدودها علم waxaynu eegaynaa oo halkan inooga muuqata inuu sheekhu uu doonayo xukunka inuu inagala hadlo xukunka alxukmu buu sheekhu ka hadlaya culimmadu xukunka markay ka hadlayaan afar qodob baa wanaagsan bay yidhaahdeen ardaygu inuu tasawuro ama uu fahmo qodobka koobaad waa alxukmu qodobka labaadna waa alxaakim qodobka saddexaadna waa almaxkuumu calayhi qodobka afraadna waa almaxkuumu bihi afartaa qodob kolley waraaqo ayaan inoogu diyaariyo hadda waa lasoo daabici kari waaye waraaqaha ayaad ka qaadan doontiin insha allah afartaa qodob ayaa munaasib abaa la yidhaahdaa in la eego oo xukunka xaggiisa laga barto waa xukunkan haddaan marayno waa alxukmu xukunka laftiisa aan ka hadlaynaa waa alxaakim xaakimka ayaynu haddana ka hadlaynaa waa almaxkuumu calayhi la xukumaha xukunka la saarayaynu ka hadlaynaa waa almaxkuumu bihi xukunka adiga lagu saarayaa laga hadlayaa haddana casharkeennan markaynu eegno xukunku si toose ayuu ugu jiraa xaakimkuna si dimniya buu ugu jiraa maxkuumkuna wuu ku jira maxkuumu calayhiguna wuu ku jiraa maxkuumu bihiguna wuu ku jiraa afartaba cashirkeennu waynu arki doonaa biidn illaahi tacaala culima haddaba xukunka markaynu soo qaadano maadada ereyga alxukmu ah markaynu soo qaadano xukun shan buu xukunku uqaybsamaa ama lix buu uqaybsamaa xukun waxaa jiro la yidhaahdo xukun caqliya baa jira waa sidii kii aan soo maraynay kowdu inay maxaanku dhaa labada ay nus u tahay oo kale waxaa kaloo jira xukun la odhanayo waa xukun xisiya sida gubiddii dabku uu waxgubayey oo kale xukun xisiya waxaa kaloo jira xukun la odhanayo xukun luqawiya sida nuurkii aynu lahayn waa diyaa oo kale waxaa kaloo jira xukun aynu odhanayno waa xukun wadciya sida mubtaduhu inuu godan yahay oo kale xukunka aynu ku gaadhayno ama aan ku garanayno afar xukun maiga haysiin ka waa xukun sharciya ka shanaad waa xukun sharciya oo alxukmu sharci baa la odhanaya xukun sharciya buu noqonaya alxukmu sharciyu haddaba alxukmu sharciyu waa kii shanaad ragga qaarkood waxay yidhaahdeen halkaa alxukmu sharciyu aynu qaadanay ee kashanaad aynu ka dhignay waxa ka sii dambeeyo lagu dabadaraya alxukmu alcaadi bay yidhaahdeen alxukmu aadi sida roobku markuu do-o cagaarka soo baxayo oo kale alxukmu alcaadi oo kale ama onkod iyo hilaac markaad aragto garashada aad garanayso roobinu inuu da-ayo oo kale alxukmu alcaadi xukun ay yidhaahdiin ayaa isna jira walow tusaalayaashiisa isaga iyo kan kale caqligii haba isku dhadhawaadaan haddaba xukunkii lix buu noqday ama shan buu noqday innagu waxaynu ka hadlaynaa xukunka sharciga ah alxukmu sharci baynu ka hadlaynaa xukunka sharciga ah ayaan doonaynaa inaynu ka hadalno xukunka sharciga ah waxaa loo qaybiyaa laba qaybood labada qayboodba halkanuu sheekhu ku wada tilmaami doonaa xukunka sharcigii inuu yahay khidaabulwadci iyo inuu yahay khidaabu takliif labadaa ayaynu u qaybini khidaabulwadci iyo khidaabu takliif ayaynu u qaybin doonaa khidaabulwadciga iyo khidaabu takliifka oo ama laba tacriifood oo kala duwan loo samaynayo ama hal tacriif oo laysku soo ururiyey loo samaynayo khitaabkaasaan ku arki doonaa waa xukunka sharciga ah oo khitaabu takliif iyo khitaabulwadci aynu ku arki doono labadaba halkan aan ku arkaynaa iyo tacriifkiisa iyo wuxuu noqonayo xaakimka marka aan doonayno inaynu ka hadalno isla tacriifkanaynu ka qaadan doonaa xaakimku cidduu yahay dimni buu ugu jiraa baynu nidhi xaakimku waayo xukunka marka laga hadlayo xukunkuna sharciya waxaynu nidhiba khitaabullah haddaba idaafadaa khitaabullaahiba aynu nidhi waxaa laga fahmay xaakimku inuu allah un yahay in ilxukmu <coughs> ilaa lilah ma jiro xukun ilaahay unbu u ahaaday subxaanahu wa tacaala haddaba xaakimku waa allah oo qura ayaa xaakima cid kaloo xaakimihi ma oo xukun jidayn karta walaa baarlamaan baadan odhanaynin waxbay jidaynayaan walaa ijmaac baadan odhanaynin wax xukun gaaru samaynaya walaa qiyaas baadan odhanaynin xukun gaaruu samaynaya in ilxukmu ila lilah xaakimkuna waa allah subxaanahu wa tacaala xaakimku alxaakim huwa allah subxaanahu wa tacaala xaakimku allah ayuu noqday maadaamuu xaakimkii allah uu noqday ka xukunka bixiyaa allah uu noqday waxay culimmadu yidhaahdeen oo qiyaaskii xaggee la geeyey la deliishanaya ahaa ee xukunka caddaynayay xaggee la geeyey waxay culimmadu yidhaahdeen qiyaasku sidiisa ma aha mid xukunka sugaya e waa mid mudhir ah oo xukunkii ilaahay xukumay un kuu caddaynaya xukunkii ilaahay xukumay ee mas'aladan ilaahay uu ka xukumay unbaa laguu caddaynayaa yood ka qaadanaysaa uu bayaaminayaa uun oo dib buu kugu soo celinayaa aayad iyo qur'aan unbuu dib kuugu soo celinayaa aayad iyo qur'aan unbu qiyaasku dib kuugu soo celinayaa oo ilaahay xukunka wixii uu ka gaadhay una laakiin ha moodin wax qiyaas la oo dadaal adigu ad bixiso ah intaad meel yar u fadhiisato inaad ummadda axkaamu samayn karto kaasi waa waajib ha anaa sameeyey intaa yaro dadaalay kaasi waa xaaraan ma jiro waxaasi ma jiraan in alxukmu ila lilah subxaanahu wa tacaala xukunka ilaahay unbaa iska leh xaakimkuna waa allah qiyaaskuna waa mudhir baa la yidhahdaa xukunka ilaahay unbuu ku daahirinaya oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam sunnadiisii miyayna iyada lafteedu xukun inoo samaynaynin iyo ijmaacii ummaddu miyayna xukun inoo samaynaynin waa kaashif oo rasuulka waxaa lagu tilmaamay litubayina linnaasi maa nusila ilayhim rasuulka sala allahu calayhi wasalam xukunkii ilaahay ayaynu ka qaadanaynaayo inoo caddaynayaayo laynoogu soo dhiibay oo waxyigiiah haddaba waxaynu halkaa ka qaadanay xukunka guntiisa iyo asalkiisa inuu ilaahay jideeyo subxaanahu wa tacaala cid kale oo xukun jidaysa ood odhanaysad xukunkaa hebel baa sameeyey ma jiro xaqiiqo ahaan marka la doonayo xaqiiqo ahaan marka la doonayo oo sow naga aragnay rasuulka oo xaakim laga dhigayo xaakim laga dhigayo aayaadka qur'aanka ah oo kale faxkum bayna annaas oo kale ad arkaysaa mararka qaar nebiye lagu leeyahay faxkum bayna annaas faxkum kala xukun oo kale nebiye laleeyahay ad arkaysaa oo xaakimka dee cidda xukunkan faacilka uu nebi noqonayo ayaad arkaysaa meelo badan baynu arki doonaa litaxkuma waman lam yaxkum bimaa anzala allah xaakimka haddii cid kale faacil looga dhigo xukun baad samaynaysaa maaha macnuhu ye waxa weeye macnaheegu xukunkii ilaahay ayaad ummadda ama aad u sheegaysaa ama aad ku maamulaysaa ood ku dhaqmaysaa waa bayaan maadaamaynu nidhi xaakimkuna waa allah oo in ilxukmu ilaa lilaah halkaa waxaa inooga soo bixi doona masaa'il badan oo muctasiladu ay aaminsan yihiin oo ay odhanayaan xukunka caqliga ayaa mararka qaar gaadha caqliga laftiisa ayaa waajibka iyo xaaraanta iyo kiraahiyada iyo sunnaha iyo caqliga caqliga yagaa garanaya bay yidhahdeen iyagu sharciga loomaba baahna sharcigu mararka qaar buu sharcigu yar xoojiyaa bay yidhahdeen in yar ayuu sharcigu u yar caawiyaa mararka qaare caqligaagaa bal macaanka iyo qadhaadhka adigu isbarbar dhig bay kuleeyihin sida macaanka aad u garanayso inuu wanaagsan yahay ayaa nuwanaaga mas'alatlxusni iyo mas'alatlqubxi baa jira oo caqliyataan ah oo muctasiladu ay aaminsan yihiin kolka waxaa la ogaaday in ilxukmu ilaa lilah markaynu nidhaa inaad halkaa ay ka baxeen masaa'ilkii muctasiladu ay wateen walow sida ay u jeedaan aynu sharxi doono muctasilada lafteedu sida ay u jeedaan waynu sharxi doonaa xukumkii waynu aragnay xaakimkiina waynu aragnay maxkuumu calayhiga oo la xukumaha ah si dimniya waynu ka yar doonaayo waxaynu arki doonaa biidni tacaala cashirkeennan mise waa cashirka ka dambeeya ayaynu ku arki doonaa walasaxu imtinaacu takliifi alhaafili waa maxkuumu calayhigii baa la ishaaraya markaa kii xukunka la saarayey ayaa la ishaarayaayo sabigii iyo kii kaafilka ahaa iyo maxaan ku idha la xukumi karayo kaafilkii iyo mukrahii iyo mulja'ii iyo kuwii noocaas oo kale ah in xukun la saarayo waa maxkuumu calayhigii xukunka laftiisana kutubta qaarkood halkan way ku yaro ishaaraanoo xukunka laftiisii sheekeennuna wuu ishaaraya wuxuu odhanayaa wayatacallaqu alkhitaabu cindana bilmacduumi waa maxkuumu calayhigii kaasi xukunka laftiisana way ishaaraano uu inoo keeni doonaa biidni illaahi tacaala isagoo ka hadlaya ama odhanaya takliifu bimaa laa yutaaq mas'aladii la odhan jiray atakliif bimaa laa yutaaq miyay bannaan tahay mise ma bannaana shay adan awoodi karaynin inuu ilaahay kugu waajibiyo haddii masaajidkeenan qaad lagu yidhaha ka waran eeg waa masale laga hadlayo oo laga doodayo shay adan karayn laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa haddaba in takliifu bimaa laa yudaaq mas'aladaa la yidhaa waa mas'ale sideeda iyaduna inoogu iman doonto waxyaabaha laynagu waajibinayo ama waxyaabaha xukunka lagu saarayo ayay culimadu halkaana kaga hadlaan kolkaa takliifu bimaa laa yudaaq qolo tidhaahda way banaan tahay oo ilaahay masaajidkan qaad buu ka odhan karaa ilaahay wuu ku saari karaa ilaahay masaajidka hebel qaad buu ka odhan karaa iyo qolo tidhaahda warmeeye laa yukalifu nafsan ilaa wuscahaa buu ilaahay yidhi kartidaada ahayn see lagu saari ma cabas iyo ciyaar baad moodaysaa meesha iyagu qolada le way banaan waxay leeyihiin war inaad qaado looma jeede inaad diyaargarowdood yaro xaydxaydataa lagu eegaya ilan xukunka laftiisu waa ikhtibaare bay leeyihiin marka wax lagu saare xukun lagu saaro waa ikhtibaar iyo imtixaano waxaa la eegayaa inaad ilaahay haya tidhaa ood intaad yaro xaydxaydato aad isku daybalistidaa ilan waa la ogyahay inaadan qaadi karaynine halkaasay la mareen qoladaasina adu waynu arki doonaa insha allahu tacaala siday u sharxaan wاlxukmu xukunku khitaabullaahi waa ilaahay khitaabkiisii almutacalliqu ee ku tacalluqayey bificlilmukalafi ka mukalafka ee la kelifay ficilkiisa iqtidaa'an dalab ayuu ugu tacalluqayaa ow takhyiiran ama doorgelin buu ugu tacalluqayaa ow biacamma ayuu ku tacalluqi mid ka caamsan ficilka mukallafka wadcan dejin ahaan ayuuna ugu tacalluqi wa huwa alwaaridu waa ka soo arooraya sababan sababnimo u soo arooraya wa shardan shardinimo u soo arooraya wa maanican maanic isagoo ah soo arooraya wa saxiixan saxiix isagoo ah iyo wa faasidan faasidba isagoo ah xukunka sharciga ah baynu ka hadlaynaa shantii xukun ee kale ayaa inaga baxay shantii xukun halkaasay inagaga baxeen culimo walxukmu khitaab ullah xukunku horta waa ilaahay khitaabkiisii subxaanahu wa tacaala waa khitaabullaahi ilaahay khitaabkiisii markaynu nidhaa xukunku waa maxay waa ilaahay khitaabkiisa ilaahay uu kugula khitaabtamo ama uu kula khidaabtamo cidda lala hadlayo waxanaan idinku waajibiyey ama waxanaan idinka xarimay ama waxanaan sunno lagaaga dhigay ama waxanaa karaahiye ku ah khitaabka noocaas ah ayaa xukun la yidhaahdaa waa khitaabullah ilaahay khitaabkiisii haddaba ereygaa khitaabullaahi a ah eegno ereyga khitaab waa masder sida inoo muuqataa ilan sarfilayaal baa nahaye ficilkiisu uu maxay yahay faacala khaadaba ayaa mukhaadabatan iyo khitaaban jaahada jihaadan iyo mujaahadatan qaatala qitaalan iyo muqaatalatan baynu ogeyn haddaba khitaabku waa masder khitaabullaahi ilaahay khitaabkiisa iyo hadalkiisa weeyi khitaabkii almutacalliqu ku tacalluqayey ereygaa khitaab ah la idaafeeyey ee allah loo idaafeeyey waxaa inaga baxay khitaabullaahidaa malaa'igta khitaabkeegu xukun maaha jinka hadalkiisu xukun maaha insiga oo inaga ah hadalkeennu xukun ma aha la odhan maayo waa xukun xukunkan sharciga een rabno jin iyo malaa'ig iyo maxaanku idhaahdaa insiba hadalka aan ku wada hadlayno xukun sharciya laga dhigi maayo xukun sharciya marka laba raa khitaabullah ilaahay khitaabkiisii isla halkaa waxaa laga qaatay hadaba marka khitaabullaahi baa xukun sharciya aynu nidhaa ereyga khitaabullaahi ah waxaa la ogaaday xaakimku inuu allah uun yahay cidda xaakim noqonaysa ee xukunka samaynaysa waa allah uun ilay khitaabkii sharciga ahaa ayaynu allah u idaafaynay subxaanahu wa tacaala khitaabullaahi waa ilaahay khitaabkiisa ayaa xukun la odhanaya haddaba khitaabka hadda aynu khitaabullaahi nidhi waxa inagaga baxay waynu sheegnayo waa jinkii iyo malaa'igtii iyo insiga hadalkoogi khitaabkoogii almutacaliqu almutacalliqi ha moodin ha kasrinin khitaabkii almutacalliqu ku tacalluqayey bificlilmukalafi mukalafka ficilkiisa ku tacalluqayey mukalafka ficilkiisa ayuu ku tacalluqayaa khitaabkaasi ereyga almutacalliqu ah waxba ixtiraas looma keenin oo odhan mayno mutacalliqaasi waxbuu inaga saaraya odhan mayno almutacalliqu ixtiraas loola yimid haba yaraatee ma jirto almutacalliqu khitaab oo dhani meel buu ku tacalluqaa oo wuxuu sheekhu doonayaa inuu bayaamiyo halkii uu ku tacalluqayey khitaabullaahi waa ilaahay khitaabkiisii khitaabkii almutacalliqu ku tacalluqayey ku xidhmayey bificlilmukallafi la kelifaha ficilkiisa almukalaf ereyga almukallaf ah waa ismi mafcuul oo kallafa ka yimid waxaana looga jeedaa mukalafka baaliq caaqil ah baa looga jeedaa baaliq caaqila bificli lmukalaf waa qof mukalaf ah oo baaliq ah oo qaangaadh ah oo caaqil ah oon waalayn ficilkiisa ayuu ku tacalluqaya haddaba ereygan ficil ah ee meesha inoogu yaalla laftiisa ficilkaasi ama ha ahaado ficluljawaarix ficluljawaarix oo ah xubnuhu ficlu lacdaa wixii aad xubnaha ka samaynaysay ama ha ahaado ficlu lisaan waa hadalkii iyo aqwaashii ama ha ahaado ficlu lqalbi oo a niyadii iyo wixii qalbiga ku xubmayey kolka ereyga ficil ah waxa inoo muuqata oo halkaa haddaba inooga muuqata in saddexduba ay soo gelayaan saddexdaa soo gelaya ereyga ficil ah waa ficlu lacdaa iyo iyo ficlu lqalbi intaba khitaabka ilaahay waa ku tacaluqa ficlu oo dee lagu amrayaa ama waa lagaa nehiyayaa ama waa laguu diidaya waa lagugu waajibinaya oo qalbigu wuxuu qabtoo waajibabaa jiro o inama alacmaalu biniyaad niyadu dee waa khitaabkii ilaahay waa lagula khiaabta waajib baa laynagaga dhigay niyada waa khitaab alla ayaa ku tacaluqay oo amar baa layna saaray inaynu niyo la nimaadno waa haddaba waana qalbigu sameeyo lisaanka laftiisa uu ku tacalluqayaayo waxaad odhanaysaa salaada markaad xidhanayso allahu akbar allahu akbartani waa ficil carabku uu samaynayo niyaduna waxay aad ficil qalbigu samaynayo haddana acdaadu ku tacalluqi karaayo salaada susujuudo rukuuc baa lagu leeyahay sujuudda iyo rukuucdani waa ficil acdaada iyo xubnuhu ay samaynayaan ereygaa ficil ah saddex qodob ayaa markaa soo hoosgeli karaa saddexdaa aynu tilmaanay ficilku sidaynu arkayno bificli lmukalaf markaynu nidhaa bificlidaa waxa inagaga baxay khitaabka ilaahay ee daatadiisa ku tacalluqaya sida shahid allah annahu laa ilaaha ilaa huwa oo kale hadduu khitaabka ilaahay daatadiisa ku tacalluqo la odhan maayo waa xukun sharciya sidoo kale khitaabka ilaahay ee sifaadkiisa iyo asmaadiisa ku tacalluqaya sidoo kale khitaabka ilaahay ee ku tacaluqaya jamaadaadka iyo makhluuqa ilaahay abuuray ee iska jaamidka ah sida aayadda qur'aankee rabbi uu ku leeyahay wa nusayiru ljibaala oo kale buuraha nu socodsiinayna socodsiinta buuruhu xukun sharciya moodin dee waa khitaab ilan jamaad ku tacalluqaye xukunka sharcigiihi waa khitaabka bificli lmukalaf bificli lmukalaf xataa waxaa inaga baxaya wa nusayiru ljibaal baynu haynaa waxaa inaga baxaya inaga daatadeenna ficil khitaabka ilaahay markuu ku tacaluqo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay daatadeennanaa la abuuray daatadeenniibuu ku tacalluqaye ficil inagu aynu samaynayna kuma tacalluqin sidaa darteed bificli lmukalaf marka lagu leeyahay khitaabka allah haduu daatadiisa ku tacaluqo iyo haduu jamaadaadka ku tacaluqo iyo hadduu daatadeenna ku tacaluqo iyo hadduu ficilkeenna ku tacaluqo uu siyaabo kale ugu tacalluqaba loodhan maayo bificli lmukallafi ereyga mukallaf ah waxaa looga jeedaa baynu nidhi albaaliq alcaaqil baa looga jeedaa kolkaa khitaabka ilaahay haddaba qofkaasuu ku tacalluqayaa mukallafka la odhanayo mukallafka haddii una ahayn waxa dhici karta inuu wadci ahaan ugu tacalluqo khitaabu takliif buun ayuuna noqonaynin e way dhici kartaa sabiga iyo majnuunka inuu khitaabka ilaahay ku tacalluqo uu haddana xukun sharciyo noqdo uu ugu tacalluqo xaggee wadcinimo laakiin takliifnimo ma aha khitaabu takliifku kuma tacalluqo qofan mukallaf ahayn waa khitaabu takliifkii waajibkii iyo xaaraantii iyo karaahiyadii bificli lmukalafi ayuu ku tacalluqayaa qof mukalafa ficilkii iqtidaa'an buu ugu tacalluqayaa dalab la dalbayo iqtidaa'an iqtidaa'an waa dalab oo haddaba iqtidahaasi mar hadduu jaazim yahay oo welibana ficilkiisa lagaa dalbo oo dalaban jaaziman waa wujuubkii haddii ficilkiisa lagaa dalbo oo iqtidahaasi waa dalabe dalabulficil hadduu yahay jaazima waa wujuubkii dalabu lficil hayruuljaazim ah hadduu yahayna waa nadbigii dalabu tarki jaazim ah hadduu yahayna waa xaaraantii dalabu tarki hayruuljaazim ah hadduu yahayna waa karaahiyadii waa iqtidaaan kolkaa imise aynoo soo gelaya iqtidaaan markaynu nidhaahno afar baa soo gelaya waxaa lagu darayaa karaahi khilaaful owlihii baa lagu darayaa si uu shan u noqdo ayaa karaahiyada lagu soo daray ama lagu soo dari doonaa shan baa haddaba ereyga iqtidaa'an ah ayaa inoo soo gelaya oo xaggan dambe ayuu karaahiyada iyo khilaaful owlaha sheekhu uu kaga hadli doonaa wuxuu ina odhan doonaa haddii shayga la nehiyo oo si maqsuud oo qasad ah loo nehiyo karaahiyaa la odhan si aan hayru maqsuuda ah haddii loo nehiyana khilaaful owla la odhan halkaasi waa wax la diidan yahay oo laakiin tarkigiisa lagaa dalbayo oo si aan jaazim lagaaga dalbayo kolkaa karaahiye iyo khilaaful owle halkaa way soo wada gelayaan ereyga iqtidaa'an a shan xukun baa inoo soo gelaya oo axkaamtii sidaynu naqaanay ahayd iqtidaa'an buu ugu tacalluqayaa dalab la dalbayo ow takhyiiran ama doorgelin ayuu ugu tacalluqayaa iyo khiyaarsiin adiga lagu khiyaar ow takhyiiran markaynu nidhaa oo waa lagu door gelinayaa aynu nidhaahno shaygan samayntiisa iyo samayn la-aantiisa ayaa lagu door gelinayaa markaynu nidhaa waa ibaaxadii waa takhyiir buu ugu tacalluqay khiyaarsiin buu ugu tacalluqay ama doorgelin buu ugu tacalluqay inaad la timaad iyo inaadan la imanin labadaba lagu khiyaar siiyey waa lix xukun ayaa daba khitaabka khitaabu takliifka loo yaqaan axkaamtiisu lixdaa ayay noqonaysaa waa lix khilaafu lwlaha iyo karaahiyada markaynu kala saarno lix ayay noqon maxaa inaga baxay haddaba iqtidaaan aw takhyiiranta ila waxaynu nidhi xukunku waa khitaabka ilaahay ee ku tacalluqa qof mukalafa ficilkii ficil mukalaf buu ku tacalluqayaa ficil mukalaf oo iska soo gelaya ficilkii saxda ahaa iyo qowlkii iyo niyadiiba ay soo gelayaan waxaynu nidhi iqtidaaan aw takhyiiran buu ugu tacaluqaya iqtidaaan aw takhyiiran taasi waxay inaga saaraysaa qofka mukalafka ah ficilkiisa khitaabka ku tacalluqa ee dalabka iyo takhyiirka aan ugu tacalluqin ee khalqi iyo waxyaabo kale ugu tacaluqa sida aayadda qur'aanka ah ilaahay uu ku leeyahay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun wallaahu ilaahay ayaa khalaqakum idinka idin abuuray innagan laynala hadlayaa makhluuq baynu nahay oo rabbigeen baa ina abuuray subxaanahu wa tacaala wallahu ilaahay ayaa khalaqakum idin abuuray inagu makhluuq baynu nahay hadda la odhan maayo waa xukun la maayo khalaqakum taa waayo daatadeenu ku tacalluqayo ficilkeena kuma tacalluqin wallahu khalaqakumtu daatadeeniibuu ku tacalluqay laakiin ficilkeenii kuma tacalluqin wallahu ilaahay ayaa khalaqakum idin abuuray wamaa tamaluna camalkiiniina abuuray haddaba wamaa tacmaluun markaan soo qaato ereygaa wamaa tacmaluun maada haddaan masderiye ka dhigo wamaa tacmaluun waa camalakum weeye camalkeennana ilaahay baa abuuray haddaba camalkan la abuuray ee ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala waa camalaku marka la yidha waa ficilkeennii waa khitaab ilaahay oo ku tacalluqay qof mukalafa ficilkii haddana la odhan maayo waa xukun waayo camalakumtan markuu ku tacalluqay aayaddan iyo xukunkan ilaahay khitaabkani markuu ku tacalluqay uguma tacalluqin iqtida iyo dalab wax laynaga dalbayo ama takhyiir wax khiyaar laynoo siinayo wuxuu ugu tacalluqay abuurid la abuuray ilaahay baa inagala hadlaya camalkeennan in la abuuray oo camalkeennani uu makhluuq yahay ayuu rabbi inagala hadlaya wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun baa layna yidhi aayaddani waa aayadda muctasilada ay isku dayeen inay ka jawaabaanay waxay kaga jawaabaan kari waayeen ilain iyagu waxay yidhaahdeen laba khaaliq baa jira ficilka daruuri idraariga ah, ilaahay baa abuura xanuunka iyo caafimaadka ilaahay baa abuura bay qabaan muctasiladu laakiin ficilka ikhtiyaariga anagaa abuura nabi addoomadaa abuurta ficilku ikhtiyaari hadduu fadhiga anaa abuurta buui abuurku waxa wey inaad samayso ood la timaado shayganoo waxay ku leeyihiin doonidayduu ku xidhan markaan doonana waan fadhiisan markaan doonana waan kici ilaahay beri ka yahay inuu abuurayo buu kuleeyahay fadhigayga iyo hurdadayda jiibsigayga iyo cararkayga iyo bal eeda buu le waan kacaa fadhiisaniye maanan anuu abuuraynin buu kuleeyahy doonidaydu lainku xidhan yahay halkaasay la mareen muctasiladu oo waxay yidhaahdeen war waxan annagaa abuuranna ilaahay ma abuurto ficilku ikhtiyaari markuu yahay sida fadhiga oo kale markuu yahay annagaa abuuranna waxaa lagu yidhi aayaddan qur'aanka abal ka warrama ee ilaahay leeyahay wallaahu khalaqakum ilaahay baa idinka idin abuuray wamaa tacmaluun camalkiinnana ilaahay baa abuuray camalkani siday noo muuqata looma kala qaadin ikhtiyaari iyo idiraari looma kala qaadin camalkii oo dhan ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala oo khaaliqiisu waa allah imaamu lbukhaari kitaabuuba ka qorayba in ficilkan addoommada uu yahay ilaahay abuuray uu makhluuq yahay iyaguna way ku fogaadeen oo waxay yidhahdeen annagaa abuuranay doodo badanina culimmada way u dhexayn jirtay weligood oo wadaadkoogii muctasilada maxamuud bin cumar sida ay makaaribadu qabaan ama ay soo wariyaan waxay yidhaahdeen nin baa inan siiyey sheekh ahaa inan buu siiyey oo wuxuu yidhi sheekh maxamuud maxamuudow haddaan ku siiyo ka waran dee waa guursanayaa buu yidhi oo iska eego inantiibuu eego inan qurux badan buu arkay inantiibuu ayar guursaday markuu inantii guursaday ee inantii la siiyey buu walaalkeed markii inanta la aroosayey ayuu u yimid markaasuu ku yidhi walaal waad ogtahay wadaadka dee ku guursaday waa muctaziligaasi waxaan doonaynaa inaan diinta aan ku soo hanuuninno eh iga caawi buu yidhi waxay tidhi haye maxaan kaaga caawiyaayo wuxuu idhi caawa markuu kuu yimaadeed is aragtiin daalayaaye markuu daalo ha ka yeelin anigu ma daalin un ku dhe buu yidhi mar kastuu daalo maya un dhe buu yidhi waayahay bay tihi anaa taan qaadaya habeenkii markii loo aroosay ay dee uu u tegey ayuu daalay markuu daalay bay gabadhu kolba tidhaahdaa kaalay maxaan ku helay markaasay naftu iskugu timid markuu waxba samayn kari waayey ayuu dee ninkii isagoo daalan ayuu sidii gabadhii ayuu ku daayey waagu markuu baryey sheekii soo kalahay kale oo walaashii buu yimid xalay ma samaysay buu yidhi waxaan ku idhi haa bay tidhi waan sameeyeyoo dee intaasoo jeer buu daalayoo markii dambe dee waa kaa kala dhacay waxa dhacay waa markuu intaaydi ui waad mahadsantahe waad gudatay buu ihi waajibkaagii isku kaayada haddaba annaga intii u yimid buu yidhi sheekh saw ficilka ikhtiyaarigaa ma abuuratiin haa buu yidhi abuurana kol haddaad idinku abuuratiin buu yidhi oo dee abuurka doonidaada uu ku xidhan yahay xaaskaagiibaa xalay kula huruday ood jeclayde maxaa dooni u abuuran weyday intaasoo jeer mar kaste maad haddana mid kaluun abuuratid wax alla wuxuu ku hadlo ayuu garan waayey ille waa ficil ikhtiyaariye waa kay lahaayeen annagaa abuuranaa doonidayadana wuu ku socdaa sidaan doonnana waanu ka yeelnaa halkaa ayay la mareen wadaadka waxay sheegeen makaaribadu inuu yidhi su-aashaa waxaan kaga jawaabayaa masaajidka ee masaajidka aynoo ahaato masaajidka markuu yimid buu laaskooradu xidhnaa iska saaray markaasuu yidhi ictizaalka madhabkiisii saan baashaa iskaga saaray baan iskaga saaray qoladaa makaaribada kolley warkaa warisa oo sheegta laakiin wax loo deliishado oo loo qaadan karo oo saa u adag anigu maan arag waxay usoo deliishadaan gabay la yidhaa yaa man yaraa mad albacuudi janaaxaa fii dulmati leyli lbahiimi alyali infir licabdin taaba gabaygaasay u keenaan kolkaa gabaygaasi dhinac waxaa la moodaa madhabkii muctazilada wuu ka soo noqdayoo dee juziyaadka ma qabaan cilmiga ilaahay juziyaadka inuu ku tacalluqa ma qabaan kuliyaadkay qabaan gabaygana waxaa ka muuqata yaa man yaraa madel bacuudi madel bacuudi kolkaa juziyaadkii inuu halkaa ogol yahay baad arkaysaa kolkaa ikfir licabdin taabana dee dembi kaleba inuu ka tawbo keenayaa dhici karta oo lama odhan karo adigoo almuhim markaynu nidhaahno iqtidaaan aw takyiiran markaynu nidhaa ereyga iqtidaaan ah ama ereyga ow takhyiiran ah markaynu iqtidaa'an ow takhyiiran kitaabka ilaahay ficilka mukalafka ayuu ku tacalluqaa wuxuuna ugu tacalluqaa iqtidaa'an buu ugu tacalluqaa dalab ow takhyiiran buu ugu tacalluqaa takhyiir iyo doorgelin waxa inaga baxay oo halkaa inagaga baxay khitaabka ilaahay hadduu ficilka mukalafka ku tacalluqo oo iqtida iyo takhyiir toona una ugu tacalluqin sida wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun oo kale ow biacamma waxaynu idhi almutacalliqu bificli waa khidaabka ilaahay ee ku tacalluqa bificli lmukalafi mukalaf ficilkii ow amase biacamo mid ka caamsan buu ku tacalluqayaa ficilka mukalafka wadcan wadci ahaan iyo dhigid ahaan ama dejin ahaan buu ugu tacalluqayaa waxaa dhici karta inuu ficilka mukalafka mid ka caamsan si ka caamsan wax ka caamsan uu ku tacalluqo waxaa ka caamsanina wadci ahaan waa khitaabul wadcigii markaa inta hore lixdaa qodob ee hore khitaabu takliif bay ahaayeen lixdaa xukun ee hore khitaabu takliif bay ahaayeen iqtidaa'an maxaa soo galay baynu nidhi culimo shan baa soo galay iqtidaa'an iqtidaa'an waa dalabe hadduu dalabku dalabulficil jaazimo yahay waa waajib hadduu dalabku dalabulficil khayruuljaazime yahayna waa sunne hadduu dalabku dalabu tarki jaazime yahay waa xaaraan hadduu dalabku dalabu tarki khayruuljaazime oo si maqsuuda loo diidan yahay yahay waa karaahiyo hadduu dalabku dalabu tarki khayruuljaazime oo si aan maqsuud ahayna uu yahayna waa khilaafuulawla lix baa inoo soo galay ee waa shan baan doonaya shan baa inoo soo galay ow takhyiiranna waa ibaaxadii waa doorgelin tarkiga iyo waxa sinaanaya iyo ficilkii midna sawaab ku heli maysid midna ciqaab ku mudan maysid kaasina takhyiirkuna waa ibaaxadii imise ayuu noqday khitaabu takliifkii halkaa lix ayuu inoo noqday ow biacamo ayuu ku tacalluqi ficilka mukalafka mid ka caamsan wadcan wadci ahaan iyo dejin ahaan ayuuna ugu tacalluqi khitaabulwadcigii buu doonaya inuu halkana galo wadcan wadci ahaan buu ugu tacalluqi wa huwa isagu waa khitaabka waa khitaabullaahi wa huwa isagu khitaabullaahi waa khitaabka ilaahay alwaaridu ee soo aroora sababan sababnimo u soo aroora ama bikowni shayi sababan shaygani inuu shay kale sabab u yahay khitaabka ilaahay markuu tilmaamo waxaad odhanaysaa halkan xukun baa yaalla ama xukun sharciyabaa halkan yaalla waa shaygan oo shaygan sabab looga dhigay haddaba sababka dhigiddaasi sabab noqoshada ma waxa dhici kara ficil mukallaf inuu yahay ila baacama baynu nidhiye oo khitaabu takliifku khitaabul wadcigu ficil mukallaf uu ku tacalluqaa ficil mukallaf ghayrkiina uu ku tacalluqaa waa biacama min ficil mukallaf markaa wuu ka caamsan yahay ficilka mukallafka tusaale ahaan markaan shard sabab sababta soo qaato hadduu qof hadduu qofku zinaysto zinadaa ilaahay muxuu ka dhigay zinada ilaahay muxuu ka dhigay hadduu qofku zinaysto zinadaa waxa laga dhigay sabab maxay sababaysaa oo ay sabab u noqonaysaa zinadaasi in xad laga oofiyo haddaba zinadii waa sabab eh oo ilaahay baa xaddii ku xidhay zinada e oo waa khitaabulwadciye waana sababtiie zinadu mayna ficlulmukalaf ahayn zinadu waa maxay waa ficlulmukalaf weeyi waa qofka qaangaadh ah oo baaliq ah ficil uu sameeyey oo sabab looga dhigay shay kale oo xad ah wujuub lxad ah zinadu waxay sabab u noqotaa wujuub lxad xadda waajibnimadeedii ayay sabab u tahay waana ficil mukalaf maalan cadceeddu markay cirka bertamihiisa xaggan dhicidda ay uga badato duluuk baa la yidhaahdaa aqimi salaata liduluuki shamsi duluuk baa la yidhahda waa zawaalkii haddaba duluuga iyo cadceedu barhtamaha cirka leexadka ay ka leexanayso ay uga leexanayso maxaanku idhaahdaa xaggan ay uga leexanayso muxuu noqonayaa kaasina duluugaasi waa sabab isna oo muxuu sabab u yahay wujuubu duhurkiibuu sabab u yahay wujuubu duhuri duhurkiibaa waajibaya haddaba zawaalkaasi ma ficil mukalaf ba zawaalku ficil mukalaf miyaynu odhanaynaa waa maya waxaynu haynaa sababtu inay ficil mukalafna noqon karto sida zinada oo kale waxa kalaynu haynaa sababtu inay ficil mukalaf kayrkii noqon karto sida zawaalka oo kale labadaba waynu haynaa oo halkaasi waa sababtii waa biacamadii sheekhu uu tilmaamayey wey markaa biacama wax ka caamsan ficilka mukalafka ayay noqonaysaa ayuu inoo noqon karaa biacamadii uu inoo sheegay ayaa si toosa halkaa uga dhex muuqata ama u arkaynaaba maalan qof aan mukallaf ahayn nin sikhraan ah ama ilmo yari haddii uu cid dhaawaco hadduu cid dhaawaco miyuuna sabab ahayn dhaawacani miyuuna sabab ahayn una sabab ahayn wujuubu damaankii wujuubu damaan kolka ficilka halkan yaallo ee dhaawicidii ihi ma ficil mukallaf baa mise ficil mukallaf maaha maaha ficil mukallaf ficil mukallaf ma aha oo qofkani mukallafba maaha ama waa sabi ama waxa weeyaan qof waalan oo majnuun aba weeyi kolka waynu aragnaa culimo inaynu arkayno biacama oo sababtii acam bay haddaba zinada laba xukun oo ilaahay leeyahay baa ku tacalluqay zinada markaad eegto zinada laba xukun baa ku tacalluqay labada xukun ee ku tacalluqay midi waxa weeyi khitaabu takliif midna waxa weeyi khitaabulwadci laba xukun baa zinada ku tacalluqay iyadoo ficil mukalafa dhinac marka laga eego xaaraan buu ilaahay ka dhigay oo zinada ficilkan samayntiisaa xaaraan laga dhigay ma khitaabulwadci ba mise waa khitaabu takliif marka ah? waa khitaabu takliif oo waa khitaabullaahi lmutacalliqu bificli lmukalafi iqtidaaan iqtidaasina waa dalabu tarki baa laynaga rabaa jaazim awelibana ah inaan ka tagno zinada oynan u dhowaanin ayaa laynaga dalbayaayo waa khitaabu takliif baa ku tacaluqay xaaraan baa laga dhigay zinadiio waynu aragnaa waa ko kaasi waa xukun ilaahay dhinac kalena xukun kalea zinada kaga tacaluqay oo ficilkan waxaa laga dhigay laftiisa sabab ayaa laga dhigay wujuubulxad xad inay waajibto shay waajiba ah. kolkaa zine qofku markuu ku dhaco xaaraan iyo wujuub baa meeshii wada yimid xaaraan iyo wujuub baa meeshii wada yimid xaaraantu waa zine samayntiiba waa ayaa xaaraan ahayd waa khitaabu takliif bay noqotay wujuubkuna xadka jarid baa meesha timid xadka jariddana zinadu sabab bay u tahay oo khitaabulwadcinimo ayay u tahay kolkaas zinadan markaynu eegayno laba xukun oo xukun ilaahay ah ayaa meesha yaala oo midi khitaabu takliif ah midna khitaabulwadciya waynu aragnaa culimo ow biacammo ayuu ugu tacalu ow biacammabuu ku tacalluqi mid ka caamsan wadcan wadci ahaan buuna ugu tacalluqi wa huwa kaasina ama khitaabkaasina waa khitaabullaahi ilaahay khitaabkiisii alwaaridu soo arooray sababan sababnimo u soo arooray shaygani inuu sabab noqdo ayuu khitaabkani u soo arooray waa sabab wa shardan shardinimo u soo arooray shaygana shardi looga dhigayaa shayga kale oo tusaale ahaan dahaarada iyo weysadu miyayna ahayn shardun min shuruudi salaa inaad weysaysataa waa shardi baa laga dhigay shuruuddii salaada ah haddaba waa sharci weysaysigu waana khitaabul wadci oo waa loo dejiyey dahaarada ayaa loo dejiyey salaada inay shardi u ahaato wa maanican iyo shay ah. maanic ah maanicbaa isna ayuu ugu tacalluqi maanicnimo oo shaygani inuu maanic noqonayo ilaahay baa maanic ka dhigaya subxaanahu wa tacaala waxaynu doonaynaa qofku qaraabadiisa haddii uu dilo diliddaa qaraabo dilidda bal hadda eeg diliddaa qaraaba dilidda qof qaraabadaa ah oo dhaxalkiisa lahayd ayaa dishay ma og tahay diliddaasi laba xukun inay ku tacalluqayso laba xukun xukun wuxuu noqonayaa khitaabulwadci xukunna wuxuu noqonayaa khitaabu takliif ha markaan eegno khitaabu takliifku naf idiloo ilaahay xaaraan ka dhigay inaad disho ayaad horta dishay naf ilaahay uu xarimay inaad disho ayaa dishay waad ila socotaa inaad naf idil dishay kol hadaad naf rabbi xarimay dilideeda addishay dilkaasi muxuu noqonayaa waa xaaraan baad ku dhacday dembi xaaraana baad ku dhacday sow ma aha khitaabkaana maxaa la odhanayey khitaab hee takliif baa la odhanayey xagga haddaba kaasi waa dembigaa iyo dilkaa xaaraanta eed gashay dhinac kalena dilkaagii ayaa laga dhigay mid manciyaya dhaxalkii dhaxalkiibuu manciyaya oo muxuu ku jiraa dilkani waa maxay qofka addishay miyaad dhaxli qofa dishay miyaad dhaxli horta mawaanicul irfigu maxay ahaan jireen sawsaan riqun waqatlun wakhtilaafu diinin fafam falaysa shaku kalyaqiini waa riqun waqatlun wakhtilaafu diinin kolkaa ah, haddaba qatligii dhinac markaynu eegno khidaab kalaa ku tacalluqay oo la yidhaahdo khitaabulwadciyo qatliga waxa loo taagay ama se laga dhigay ama laga yeelay shay maanica oo manciyaya maxay muxuu manciyaya markaana wuxuu manciyayaa dhaxalkii ayuu manciyaya waad aragtaa waa maanici wa saxiixan saxiix ayuu ugu tacalluqi saxiixaasi ama cibaadada ha galo ama mucaamalada ha galo haddii uu shaygu shuruudihiisii iyo nidaamkiisii dhammaystirto waxa la xukumi inuu saxiix yahay dhammaystirkanaana saxiixa aynu u xukumaynaa oo khitaabulwadcigii ah wa faasidan iyo faasid ereyga faasidkiina kaasuu ka soo hor jeedaayo waa ka uu ku yimid ee ay wax ka dhiman yihiin walow fuqahada iyo usuuliyiintu masaa'ilkan qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiinba sida ay u sharxayaan haddaba culima khitaabulwadcigiina sheekhu imisu inooga dhigay u fiirsa khitaabulwadcigiina waa sababtii iyo shardigii iyo maanicii iyo sixadii ama saxiix iyo faasidkii shan ka horana imisaynu ka dhignay culima khitaabutakliifkana lix xukunkii muxuu isugu keen soo ururay haddaba koob iyo toban xukun ayuu iskugu keen soo ururay oo la doonayaa muqadimaadka inaynu kaga hadalno koob iyo toban xukun ayaynu kaga hadlaynaa walxukmu xukunku khitaabullaahi waa ilaahay khitaabkiisii maadaamuu masder yahay mas'aladaa khitaabullaahi ah eeg ashaaciradu waxay ku macneeyeen khitaabullaahi waa khitaabullaahi alzali ama annafsi bay ku macneeyeen hadda u fiirso khitaabullaahi alzali ama annafsi bay ku macneeyeen khitaabka ilaahay ee xukunka ku tacalluqaya maaha aayaadkan aan akhriyayno markaad leedahay iminka laa taakulu riba markaad leedahay ribada ama walaa taqrabu zina markaad leedahay khitaabka zinada ku tacalluqaya aayaddan aan akhriyayno maaha siday ashaaciradu qabto waxay yidhaahdeen aayaadkan maahee waa mid nafsiya oon la arkaynin oo qadiim ah oo horreeyey weeyaan bay yidhaahdeen oo ku tacalluqaya axkaamtan halkaasay la mareen madaahibka rag badani way diideeno waxay yidhaahdeen warbanukaadiya khitaabkaa azaliga ah eed tilmaamaysiin ama nafsiga ah eed leedihiin waa khitaab qadiim oon la arki karaynin oo kan qur-aanka in loogu qoranba aan ahayn misxafkeennan inawar yaalla khitaaban ahayn ayaa ku tacalluqaya bay yidhahdeen axkaamtan oo xukunkan aan sheegaynaaba kan qur-aankan inawar yaalla ma ahe e waa mid waxaa la yidhi aan la arkaynin oo ilaahay ku ta ku tacalluqoo qadiim ahaa kani waxay leeyihiin waa khataroo kol hadduu shaygu kala horeeyo kala horrayntaa dhibe bay yidhahdeen aayadduba hadday kala horrayso xuruuf kala horraysato yeelato kala horrayntaas iyagu wax ku sheegteen kala horraynta soo arag kala horayntu waa khatar bay yiraahdeen hadduu kol shaygu kala horeeyo anaga makhluuq buu noqdaa bay yiraahdeen quraanka oo makhluuq laga dhigaya ka dhalanayse naga daaya bay yiraahdeen markaa ah. oo waxa halkaa ay la mareen kala horeyntu waxa weeye eeg midalan adiga iyo aabbaha soo kala hor dhalanin adiga iyo aabbaha ma kala hor dhalateen yaa dambeeyey kol haddaa dambeysay ka dambeeya xilli uu bilowday baa jira bay leeyihiin shay kaste oo shay ka dambeeya maruu bilowday baa jira bay leeyihin kala dambeeya ee kala horhoreeya ee sida loo tartiibiye xuruufta iyo cod kale iyo codkan lagu dhawaaqay waxan dhan wada lihi waxa way xillibay bilowdeenoo annagu baddaa ma geli karayna bay yidhahdeen mas'ale runtii aad iyo aad u wareer badan ayay halkaa la mareen culimadu waxay yidhaahdeen oo maxaa idiin diiday inaad tidhaahdiin aayadda qur'aanka ah waynistajaara aayaddii qur-aanka ahayd maxay wain istajaaraka wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu hee xataa yasmaca kalaam allah xataa yasmaca kalaamallaahidaasi qur'aankeennan maaha miya ilan ilaahay kalaamallah buu yidhi xataa yasmaca ilaa yuu maqlo kalaamallahi ilaahay kalaamkiisii kalaamkaa uu talow ilaahay sheegayo uu leeyahay ninkan gaalki ihi kalaamka ilaahay ha maqlo ma waxaynu nidhahnaa qur-aankanaan haynaba maaha waa kalaam kaleo nafsiyo la maqli karaynon codna lahaynon xuruufna lahayno ma nidhahnaa oo suu u maqlayaa markaa dee kaa ah waa mas'ale aynu ognahay oo runtii wareerkeega leh sheekheennan hoosta sharaxa qoraya alazali iyo annafsi ayuu raacinaya wuxuna u wataa markaa madhabkii ashaaciradae la soco walxukmu xukunku khitaabullaahi waa ilaahay khitaabkiisii almutacalliqu ee ku tacalluqayey bificlilmukalafi qof mukalafa ficilkiisa ku tacalluqayey iqtidaa'an dalabna ugu tacalluqayey waa shan mas'alo ow takhyiiran ama takhyiir ugu tacalluqayey waa mas'aladii lixaad ow biacammo ayuu ku tacalluqi mid ka caamsan wadcan wadci ahaan buuna ugu tacalluqi wa huwa alwaaridu waa ka soo arooraya sababan isagoo sabab ah wa shardan isagoo shardi ah wa maanican isagoo maanica wa saxiixan isagoo saxiix ah wa faasidan isagoo faasid ah culima wuxuu yidhi tacriifkaa markaynu fahanay ee sidaa aynu tacriifka u fahanay falaa yudraku lama garanayo xukmun xukun lama garanayo ilaa min allaahi ilaahay xaggiisa in laga garto mooyaane ilaa min allah fa'da falaa yudraku ku jirta fa'daa tafriiciya la yidhaahdaa fa'da falaa yudraku waa faau tafriiciya faau tafriiciya macnaheedu waa maxay hadaba waxa weeye tacriifka ee nii hore een hadda tilmaamaynay waxa ka farcamay ama waxa ka dhashay oo laga gartay waa tacriifka horeen hadda haynay waxa laga gartay falaa yudraku xukmun ilaa min allah ilan xukunku khitaab ullah buu noqday sow maaha falaa yudraku xukmun ilaa min allah ilaahay unbaa subxaanahu wa tacaala sharcigiisa unbaynu ka qaadan karnaa xukun ilaahay unbaa xaakima in ilxukmu ilaa lilah baa meesha haddaba ku jirta falaa yudraku xukmun xukunka lama garan karo ilaa min allaahi ilaahay xaggiisa in laga garto mooye meel kaloo laga garan karaa ma jiro saasuu sheekhu ku yidhi falaa yudraku xukmun ilaa min allah mas'ala halkan haddaba taalla inaynu ka hadalno mas'aladan falaa yudraku xukmun ilaa min allah markuu sheekhu leeyahay mas'alo muctasiladu ay qabto ayaa jirta muctasiladu waxay qabtaa war horta horta xaakimku waa allah oo ilaahay baa xukunka sameeya xukunkuna waa xukunkaa ilaahay jideeyey laakiin dariiqa loo maraye lagu garanayaa ma sharcigaa ah, mise waa caqliga muctasiladu waxay yidhaahdeen annagu waxaanu qabnaa xukunka sharcigaa garanaya en caqligaa garanaya ee yudraku lxukmu bilcaqli saasay muctasiladu qaateen haddaba halkaa mas'aladaa muctasilada ee qoraarkoogu noocaa yahay ilan kitaab baa ka qoran sida muctamadka iyo kutub badan baa ka qorane ragga qaarkood baa mooday muctasilada madhabka ogu inuu yahay xaakimkuba inuu caqliga yahay xaakimkuba inuu caqliga yahay caqligaha xukunka sameeya oo sharciga sameeya xaaraanta keena waa sidaa uma jeedaan xaakimka way u daayeen inuu ilaahay yahay laakiin xaggee laga qaadanaya xukunka ma caqligaaga baa garanayo sharciga loomaba baahnaynu nidhaahnaa sharcigii ilaahay loomaba baahna waayo caqliga ayaa xukunka sheegaya mise waxaynu nidhaahnaa caqligeennani sharci ma garan karo axkaamta ilaahay ee sharciga ayaa loo baahan yahay sheekheennu wuxuu ku yidhaha sharcigaa loo baahan yahay ilaahay unbaa xukunka laga garan karaa dee sharcigiisa ayuu inoo soo dejiyey ilaahay unbuna xukunku ka ahaada oo xaakimku waa allah caqligaaga ma noqon karo siday muctasiladu qabaan cid kale oo xaakim noqon kartaana haba yaraatay ma jirto falaa yudraku lama garanayo oo lama haleelayo xukmun xukun la haleeli maayo ilaa min allah xagga alle in laga haleelo mooyaane oo xagga alle ka yimaado mooyaane haddaba iyagu waxay yidhahdeen muctasiladu mas'aladan markay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen ashyaada saddex baanu u qaybinaynaa ashyaada saddex baanu u qaybinaynaa marka xukunka laga hadlayo xukunka rabbi ee mas'alada uu ka xukumay waxaanu qabnaa caqligaa garanaya waxyaabaha iska daruuriga ah caqligaa iska garanaya daruuro ahaan buuba caqliga u garanayaa bay qabaan tusaale ahaan waxay usoo qaateen runta faa'iidada leh runta faa'iidada leh inay xasan tahay ay wanaagsan tahay caqligu wuu garanayaa wax loo sharciga loogamaba baahnaba bay kuleeyihin waxba caqligaa sheegaya inuu shaygani sharci yahay inuu shaygani xukun yahay inuu shaygani waajib yahay caqligaagaa garanaya bay leeyihin runtu markay tahay run naafica ah, sidqiga naafica ah garanaya ootalow sidqiga naaficii waa maxay waa run naafica adigoo miskiinoo iska duruufaysan oo boqol kuni ay kaa lumeen boqol kunoo doolar baa kaa luntay oo waad iskaga baahnay waad haddaad hesho waad iskaga noolaan lahayd waxaa la doonayaa nin sheegto runta ka sheega markaa adaa sheegay inay boqolkaa kun maalin heblaayo kaa lumeen halkaa waa runaad sheegaysa waxani nafci bay runtani leedahay soo nafci male adduunka mayna faa'iidadeed maadan midhaheedii goosanaynin war runta noocaasoo kale inay sharci tahay dee annaga caqliga iyagaaba sheegaya bay yidhaahdeen beenta dhibaatada ah beenta mudirka ah ama darar kale ee iska cad taasina inay tahay qubxi ay xun tahay caqliga iyagaa sheegaya bay yidhaahdeen inay shay xun tahay aqliga iyagaa sheegaya maalan waxa weeye been baad sheegtay laba qof oo halkaa ishaysta nin baad mobeelkiisii ka qaadatay adaa qaatoo jeebka ku riday nin yaroo miskiin ah ayuu haystaa ayuu ku dhegan yahay markaasuunbuu le keen adaa mobeelka ii qaadaye wuu ku dhegay iska laalaadiyey warkeen mobileka igu leeyahy markaa unbaa tii ha anaa arkayey anaa arkayey markuu qaadayey anaa arkay maxaa ka dhalan doona anaa arkayey markaa tii markhaatiga aad furto in gacanka hadal meesha yimaado saw ma ahayn been dhibaatadeedu ay caddahay taasoo kale in lala yimaadana dhibkeega iyo inay tahay shay qabiix ah caqliga garanay waxbaba wax kale loogama baahna bay yidhahdeen halkaasay la mareen shay haddaba masalan in eh, shay run ah oo laakiin maalka dambe nafcigeegu uu imanayo maalka dambe iyo mustaqbalka nafcigeega iyo faa'iidadeedu uu imanayo oo hadda la moodo inay dhib tahay maalan meel baa tagtay wadaadada lagu laynayo ama lagu xidhxidhayo ayaa tagtay kii cimaamad sitay kii qur-aanka xifdisanba markaasaa lagu i aryae wadaad ma tahay jinaa wadaad halkaad ka odhan lahayd ayaad runta iska sheeg haabaa tidhi ha dee jeelka gal baa la yidhi adaba kamaa iska saar ya jeelka waa run runtaasi xasba daahir marka la eego sow dhibaato male horta sow dhib male xagga daahirka marka la eego laakiin dee ma'aalkaaga dambe iyo aakharadaada dambe u wanaagsantahay wax kasta inaad runta ilaashato sow maaha haddaba runta noocaas oo kale ah caqligii ma garanayo si toosa uma garanayo ma helayo maxaanku oo dee daruuro ahaan uma garanayo faa'iidadeedii xasankeegii waxay ku leeyihiin markaas oo kale caqligu nadar buu u baahanya fikri buu u ayuu u baahan yahay oo waa inuu halkaasoo kale uu xogaa ka yara fikiraa bay yidhahdeen waa mas'alada qaybta labaad qayb iska daruuro ahaan buu caqligu garanayaa bay yidhahdeen qaybna nadar bay u baahan tahay bay yidhahdeen qaybta saddexaad ee ugu dambaysa waxay yidhaahdeen sharcigu inuu nacaawiyo caqliga inuu sharcigu caawiyaa loo baahan yahay eegada sharciga inuu caqliga inuu ayacaawiyo inuu sharcigu caawi waayo su-aal baa la hor keenay se maydaan odhanin baa layidhi waxaan waanu garanay kani inuu sharci yahay kana inuuna sharci ahayn xaaraantii iyo waajibkii waanu kala caqliga iyagunbaa sheegaya so maydaan odhan laba maalmood isku xiga ayuu maalinna ilaahay waajib ka dhigay in la soomo maalinna ilaahay xaaraan ka dhigay bal caqligiinu hayaa halkaa ha keeno ramadaanta maalinta u dambaysa in la soomaa waa maxay aakhir yowm min ramadaan waa maxay waajib awal yowm min shawaal in la soomaana waa maxay de waa ciid awal yowm min shawaal in la soomo ciidihiina waa maxay labadan maalmooda isku xiga ee midna waajibka laga dhigay midna xaaraanta laga dhigay dee ilan caqligaa wax garanayaad tidhaahdeen muctasilooye bal haye noo macneeya baa la yidhi masaladaasoo kale way ka jawaabi kari waayeen waxay yidhahdeen caqligii iyo sharcigu inay iskaashadaan baa loo baahan yahay bay yidhahdeen ha iskaashadaan masaladaasoo kale ha iskaashadaan bay yidhahdeen halkaasay la mareen sheekhu haddaba halkaasuu radiyayaayo wuxuu idhi falaa yudraku lama haleelayo xukmun xukun lama haleelayo ilaa min allah ilaahay in laga haleelo xaggiisa mooyaane meel kale oo xukun laga garan karaa ma jiro wacindanaa annaga agtayada ana alxasana ka xasanka ana alxusna xusniga oo wanaagga ah iyo walqubxa qubxiga oo foolxumada ah oo bimacnaa taratubi demi cayda ratibmaysa ah xaalan walciqaabi ciqaabta ratibmaysa ah ma'aalan mustaqbalka sharciyaani labadani waa laba sharci ah hamoodin inay labadani yihiin caqli waa sharciyaan sheekhu loomaba baahnayn masaladan inuu meesha keeno وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم لو ما بباهنين مسألة كدن بيسا إوليه وأن شكر المنعم واجب بشرعنا تانا لو ما بباهنين ويوا لبا مسألة لبا المسألة معتزلة قبطة ولبا دي مسألة أي لهايين caqliga ayaa sharciga gartadii soo maynaan odhan caqligu waxba ma garto si guud sow caqligu waxba ma garto maynaan odhan muctaziladana qabta inuu caqligu garanayo sow maaha aha oo yudraku udeyso sharciga inaan loo baahnayn bay leeyihin loomaba baahno inay aayad heblaayo soo degto iyo in rasuul la soo diro iyo maxaanku idhahdaa in ilaahay waxi soo dejiyaba looma baahnay kuleeyihin caqligan hadduu ilaahay ku siiyey caqligana diintii ku dhammaystiraya kolkaa culimadu way la yaabeenoo waxaa lagu yidhi sawka ilaahay qur'aanka sida tooska ah ugu yidhi wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcata rasuula annagu ma cadaabayno dad ilaayonu rasuul soo dirno oo de risaalada ay helaan xataa nabcata rasuulan bu ilaahay leeyahay xaggeebaan kolkaa caqli haddii waxaa la ogaaday aan rasuul la soo dirin ummaddaa risaalada iyo dacwaddu ayna gaadhin ilaahay cadaabi maayo subxaanahu wa tacaala ummadaasi ummad la cadaabayo ma aha ilan dacwadiiba iyo risaaladiibaan gaadhin aayadaynu ka dhadhansanaynaa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula sow kan hadaba dee risaala loo baahan yahe ilan ummadani caqli bay lahaayeen caqli qura way lahaayeen hadduu caqligu sharciga sheegayey caqligu hadduu sheegayo waajibka iyo xaaraanta hadduu isaguni garanayo uu odhanayun ilaahay xukun buu arrinkan ka leeyahay waajib la yidhaah caqligaana sheegay eeg hadda aayad heblaayo iyo xadiid heblaayo looma baahnay ku leeyihiin caqligaa sheegay inuu inuu kani waajib yahay kana xaaraan yahay kii oon rusushaba lasoo dirin sow caqli ma jirin kol hadduu caqli jiray so waajib iyo xaaraan halkaa mmayna mayna ool yimaadeen waajib iyo xaaraan baa ooli lahaa rususha kii oon lasoo dirin kol haddii caqligu uu wax waajibinayo uu leeyahay kan ilaahay baa waajibiyey kana ilaahay baa xarimay rususha iyo diintaba kii oon lasoo dejin ayaa waajib iyo xaaraan agtooda yaalay dee haddaba nin waajib dayacay ma waajibka la dayaco isku cadaabaynin xaaraanta la sameeyana maan laysku ciqaabaynin waajib la dayacay waa laysku cadaabaya markuu rabbi leeyahay wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan muctasilada agtooda dee rususha hortood caqli wuu jiray kol hadduu caqli jirayna iyaga agtooda wujuub baa jira wujuub la dayacay maxaa loogu cadaabi waayey baa layidhi markaa waajib la dayacay muctasilooyi maxaa loogu labada daraf waa laba daraf oo adag oo waxaad moodaa nimankan muctasiladaa si toosa inay aayadda ula hadlaysa amad moodaaba eeg wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan saw ma aha rasuulka intaan la soo dirin ee diinta aan la soo dejinin cadaabi mayna buu ilahay yidhi saw maaha dee cadaabkii un baa laga hadlaye sawaabka maxaa looga hadli waaye ilain intii aan diinta ka intii risaalada aan la soo dejinin iyo dadka aan risaalada loo dhiibin la cadaabi maayo baa la yidhi ee rususha ah, lama cadaabayo ilaahay kolkaa lama jannaynayana maxaa loo oran waaye muctazilada ayaa aaminsan eeg ilaahay maadaamo dee jannadiisa iyo waxaan raxmadiisii ay yihiin waxay leeyihiin cadaalad xumo kuma aha tani waxay leeyihiin ta khatarta noqonaysa waa cadaabka iyo ciqaabta iyo ku miskiina in layska cadaabo uun ilaahay iyo cadaalad xumo xaggaasay yidhaahdeen ha laga ilaaliyo kolka aayaddu waxayba ka hadlaysaaba qadiyadoodii baad moodaaba iyagii baa lagu ridayaa balka waran waa ilaahay cilmiyadiisa waad la yaabaysaa runtii inuu toos qur uga hadlayaad moodaysaa fikradoodii xumayd wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula waa cadaabkii ay ka sheekaynayeen baa laga hadlayaa waxaynu ognahay sheekheenna laftiisu wuxuu odhanayaa wacindanaa ana alxusna wاlqubxa bimacnaa taratub dami taratub dami xaalan taratub damidan maad garanaysaa muxuu odhan waaya taratub ilmadxi ilan haddii ficil wanaagsan la sameeyo madxi inuu ka ratibmo weeyaane taratub idami walmadxi bay ahayd meeshu ma ogtahay halka walciqaabi maaalan markuu leey maxay ahayd walciqaabi iyo wasawaabi maaalan kolkaa jaanibka laga tegaya ma arkaysaa jaanibka laga tegaya waa jaanibkii raxmadda jaanibkii raxmadda waa laga tegayaayo kan ay aayaddu ka hadashay ee wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan kaa ayaa laga doodayaa kolkaa muctasilada madhabkoogiisi guud baynu u diidnay laba mas'alo ayaa si gaara loo soo qaatay dee boqolaal mas'alo oo caqligooga abaa ah jiray laba qura ayaa la soo qaatay alxusn walqubxu waa kow iyo shukru waa laba labadaa mas'alo oo a ah madhabkii muctasilada ayaa si gaara loo soo qaatay kolkaa labadaa mas'alo waxaynu leenahay culimada qaar tanazul bay u isticmaalaan tanazul bal waxa weeye khasmiga marmar baa wax loo ogolaadaaye war bal an idinla ogolaanaba haddaad doontiin caqligu inuu xukunka garto e bal labadan aynu usoo degno hadda tanazul bay ragga qaarkood yidhaahdeen ragga qaarkoodna tanazul mayna odhanin e eh, oo usoo degid maba aha e maadaamay labadan mas'ale labadii uu ay de uga doodayeen ay tahay ayay yidhaahdeen aynu labada mas'ale laftooda inagoon tanazul ba u samaynin bal aynu soo dhex galno insha sha allahu tacaala labadaa mas'alo wa cindanaa ana alxusna waalqubxa halkuu leeyahay cashirkeenna dambe ayaynu ku qaadan doonaa macnaha aan kana eegno والحكم حكمك خطاب الله وإلهي خطاب كيسي خطاب كي المتعلق كتعلقي بفعل المكلف مكلف كفعل كيس كتعلقي اقتضاء ضرب كتعلقي أو تخييرا أما دورقلين كتعلقي أو بأعم كتعلقي متكعامسا وضعا وضع أهان وهو يساقنا الوارد واكسو أروريه sababan sabab isagoo ah wa shardan shardi isagoo ah wa maanican maanic isagoo ah wa saxiixan saxiix isagoo ah wa faasidan faasid isagoo ah falaa yudraku haddaba lama haleelayo xukmun xukun lama haleelayo ilaa min allah ilaahay in laga haleelo mooyaane insha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam